bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi ajmaciin alfasl الsaadisu alibdaal inta waxaan ka gelaynaa wax la yihahda ibdaal ismuhu yadulu calى musamaahu ibdaal macnaha wixii oo laysku bedelayaa la yihahda marka ibdaal wuxuu kamid yahay abwaabta hadda kitaabkan ugu dheer isuna dhexgelid badan oo tafaasiil badan yadio waaw loo badela waawda ah laga badela hamza iyagoo loo wada badela hamza iyago macnaha waxay u baahan tahay tarkiis aad u dheer mana sii dhib badna laakiin waxa weeyaan tafaasiishiisa badan walihaada muqadimo dheeraan u sameynay oo aan ka soo guurinay kutub almacaajim wاllugaat qaala bnu farisin wuxuu yiriyey fii fiqhi luga kitaabkiisa la yihahdo wa min sunan carab waxaa kamid eh ibdaalu lxuruufi xuruufta in isu dhaafiso isu badasho iyo wa iqaamatu bacdihaa qaarkeed in macnaha la joojiyo maqaama bacdin in midkeeda midka kale booskiisa la dejiyo wa yaquuluuna carabtu waxay leeyihiin madaxahu wa madahahu oo xadi bay ha u bedeli karaan dad baa jira soomaalida naftigeeda xada alxamdu markii alhamdu dhahay meeshaasay ka timid macnaha waxa weeyaan xada hadaa ka sahlan waxay leeyihin wa farasun rifilun wa rifinun bimacnaa laamti bay marna nuun u bedelayaan marna laamtiisa ku dhaafayaan wahwa kathiiru mashhuur wa qaala abutayib wuxuu iri asoo arrintaas ka daba tegayo eh, kitaabkiisa almuzhir fi culuumi luga laysa almuraadu bilibdaali ibdaalka ula jeedadiisa ma aha ana alcaraba inay carabtii tatacamadu inay u qasdayso tacwiida xarfin min xarfin xaraf xaraf in laga soo bedel qaato wa inamaa hiya lugaatun mukhtalifa luqaad kala bedelan weeyaan oo limacaanin mutafiqa lugaad kala bedelan laakiin hal macno isla ah tataqaarabu lafdataani labadii lafdu waa isku dhowaanayaan fii luqatayni limacnan waaxidan bayna isugu dhowaanaya wada leeyihiin xataa laa yakhtalifa intaysan isku khilaafin ilaa fi xarfin waaxid yani hadda hadalkaas wuxuu hordhac u yahay ma aha buu leeyahay carabtii inay hal kelima intay ku hadasho kelimadii naftigeeda xarafna xaraf ay ku bedelay macnaheeda ma aha laakiin tacwiidka o dhan laguu sheegaya waxaa weya luqaadkooda kala badelan oo qolana kelimadan sideeda xa bay ugu dhawaaqay qoladana ha bay ugu dhawaaqay marka ma aha qolo keligeed in wax isbadeshay ma ah isbedelka wuxuu ka yimiday ikhtilaaf lugaat macnaha lahajaat waay qaala wuxuu uri wadaliilu calaa dalika ana qabiilata waaxida laa tatakalamu ku hadli mayso bikalimatin hal kelimo dawran mar mahmuusatan ayadoo hamso leh wa dawrana gayra mahmuusatin ayadoon hamso aan lahayn yani lama arkin buu leeyahay carabti qabiila kamid eh oo kelimadan marna hamse uga hadlayso marna hamsadii ka goynaysa lama arkinuu yiri walaa bisaadi maratan wa bisiini ukhra marna saad kelimad ugu dhawaaqaysa marna siin ugu dhawaaqaysa lama arkin buu yiri ee waxa weeyaan qabiilana saad bay ugu dhawaaqi qabiilana siin qabiilana hamsay ku dhawaaqi qabiilana kana biduuni hamza marka kelimadii markii la fiiriya laba luqo oo laba qabiilo kala timid iyo isbedelka uu ku yimid maahan hal qabiilo keligeed kuma imaanin wa kadalika ibdaalu laami tacriifi tacriifka laamtiisa oo la bedelo miiman loo bedelo wاlhamzati lmusadarati caynan loo bedelo na waa lamid ibdaalu laami tacriifi miiman hadda waxaan soo niri qolada ximri yihahdo markay ay leeyihiin eh, mathalan alxamdu oo kale am xamdu bay leeyihin oo ashii laamu tacriifka ahay miimay u bedelaysaa marka ma aha ayaga inay hadana miimta laam u bedelaya ma ah laakiin carabti badigeed laam bay ka dhigaysaa alrajulu ay leedahay carabti qoladan ximyarna am rajulu marka isbedelka laamta iyo miimka ku yimida min qabiila waaxida ma aha laakiin min qabiilatayn min qabaa'il carab weeyaan ayib ka qowlihim ay la mid tahay oo fii naxwi anna ay canna yiraahdeen anna anna allaha qolo saasoo ma aha qolana canna allaha ay leeyihin meeshii hamsada cayn u bedelayaan marka laa tashtariku alcarabu carabti ma wadaagsata fii shayi min daalika inamaa yaquulu hada qowmu wadaaka aakharuuna yani xarafkan xarafka lagu bedela qolaa dheheyso xarafta kalena qolaa dheheyso hadalkaas waa hadal oo oo runtii ilaa xaddin kabiira aada u wanaagsan waa laakiin istiqsaabuu u baahan yahay hal saxiix miya carabti qabiilo keligeed inaysan wax bedelaynin oo taaratan tandiqu bihadi اlkalima xaakada wa taaratan bihadi اlkalima saas hadday noqoto istiqsaab badan ay u baahan tahay ayb waclam ana alxuruuf alatii tubdalu intaa muqadima ha noqoto waclam ana alxuruuf alatii tubdalu min gayriha halaathatu aqsaam wa xuruufta laysku bedeli kara saddex qeyb ay kala baxda maa yubdalu ibdaalan shaa'ican wax ibdaal oo macnaha faafsan laysugu bedelo lilidqaami liajli idqaam wa huwa jamiicu alxuruuf waa ila alif xaraf xaraf la dhex geliyo oo midka hore la bedelayo hadda mathala mudakir oo kale mud mudakir buu awalkii hore ahaa marka daalki iyo daalki waa la isdhexgeliyey liajli idgaam oo kale midkoodaa daal loo bedelay laba daalay saas ku noqdeen wamaa yubdalu ibdaalan shaayican ligayri idgaam wax la isu bedelo idgaam la-aan wa huwa ithnaani wa cishruuna xarfan w athaalithu huwa alibdaalu daruuri ibdaal aan laga maarmaynin wa huwa tiscatu axrufin yajmacuhaa qowluka hadata muutiya marka tana hadda laga hadlaya sagaalkan xaraf ibdaalka daruuriga oo kelimada haday timaado ay sideeda ku baaqi noqon karin tan hore kale khiyaari weeyaan marka axrufu libdaali hadata muutia waa tii wiri ibnu maalik alfarqu bayna aliclaali walqalbi walciwad intaana waa muqadimo kale oo laa budda min macrifatiha qaala اlcukburi wuxuu iri alibdaalu huwa jaclu xarfin xarf la yeela makaana xarfin xarf kale booskiisa waliclaanuna nawcu minhu min alibdaal nooc ka mid a ah weeyaan laakinahu iclaalkii khaasun fi xuruufi اlcilati wاlhamza iclaalka wuxuu kaga duwan yahay xarf xarf lagu bedelo waayahay laakiin xuruuf cilou gaar ku yahay ibdaalkana sagaalkii wada gala fa kulu iclaalin iclaal dhammaantiis ibdaalun waa liannahu sagaalkii xuruf xuruuf afar ka mid ab uu gaar ku yahay marka waa nooc walaa cagsa lama dhahay kulu ibdaal iclaal lama dhihi karo markaasaa waxaanu niri qultu wa ama alqalbu fa huwa taxwiilu maadaama hadda uu asiga iclaal iyo ibdaal ka hadlay qalbigiyaa noo haray wa ama alqalbu fa huwa taxwiilu axadi xuruufi alcila xuruuf alcilada axadkeeda oo la bedelo aw ilhamza ilaa aakhara minhaa mid kaloo ayada kamid ee lagu bedelo qalbi kaas waay ka qalbi lwaawi aw ilyaai alifan waawdiyaa ya loo bedelay ama alif loo bedelay aw qalbi lwaawi yaaan aw ilyaai waawan aw qalbihimaa qalbi lwaawi walyaai hamzatan kaasaa qalbi la yihahda xuruuftii oo lees dhaafiyo qalbiyaa la yihahda haddii laysku bedelana ibdaala la yidhaahdaa iyo iclaal qeyb ka mid ana waayahay qaala alashmuni wuxuu yihi qad yudlaqu libdaalu ibdaalkii in lagu bedelaa dhici karo calaa maa yacumu qad yudlaqu libdaalu ibdaalkii in lagu itlaaqo oo lagu magacaabo calaa maa yacumu lqalba qalbiga wax ka caamsan laakiin markii la raba xaqiiqa ahaan ilaa ana alibdaala ibdaalka waa izaala xarafkii oo meesha laga zuuliyey oo mid kale la keenay walqalbana ixaala weeyaan qalbigana waxa weeyaan kelimadii oo xarafkii oo xaraf kale loo bedelay ayib hadda fiiri hadaad xaraf inta qaadid booskiisa xaraf kale dhigta ibdaal waay asigii haddaad badeshi waawdiya u badeshidna qalbi waay wاlixaalatu laa takuunu ilaa bayna almutamaathila kuwa isku dhadhow oo isku midka ah yaa laisku bedeli karaa wa min thama sidaas awgeed baa ikhtasa qalbiga wuxuu ku gaar noqday bixuruufi اlcilati wاlhamza liannahu ayada laysku bedeli karaa liannaha hamzadii tuqaaribuhaa xuruuf اlcila ay u dhoweysaa bikathrati taghyiir isbedelka ku imaanaya hamzada ayaa badan sidii xuruuf اlcila oo kale meelo badan ay ka wadaagsantaa walidaalika la yihahda alhamzatu ka xuruuf اlcilati fi اliclaal marka hadda waa soo sheegnay ibdaal iyo qalbi iyo iclaal waxaa noo dhiman ciwad wa ama alciwad aw atacwiidu macnaahu kamaa qaala cabaas xasan oo fi naxwi lwaafi huwa xadfu xarfin weeyaan xarf oo la xadfo iyo walistignaau canhu asigoo laga deeqtoomo bixarfin aakhar looga deeqtoomo min gayri taqayudin iyadoon laysku xeraynin fii axadihimaa midkooda bixarfin mucayanin waxa weyaan xaraf la gooyo oo xarafka lagu bedelo ayadoon la lahayn xarafka xarafkan lagu bedela waxa uu shardiya ah inuu sifaatkaas leeyahay lagu maqaydahay wa min gayri ishtiraadi an yaxula alciwadu midka bedelka inuu dego shardi ma aha fi lmakaani inuu dego aladii makaankoo khalaa marnaaday bixadfi alasiili bisababi xadfi akhiri asiili asiilkii oo la xadfay sababkiisa booskii la badna oo banaanaaday in lagu buuxiyey shardi ma ah fiiriya wuxuu ku yiriyey waxa weeyaan xadaf xaraf oo la gooy oo xaraf kale lagu bedelo iyadoo labada xarafoo laysku bedelayo aan la shardinayn xaraf xaraf lagu bedela waa inuu tiscadaas ka mid yahay ama xarafkaas inuu kamid yahay lama dhahay haddana isku shardi ma aha xarafkan meesha laga gooye midka ciwadkaa in meesha soo dejiye shardi ma ah laakiin ciwad meel kale kelimadii waa ka geli karaa faqad yakuunu fii gayri mowdicihi inuu noqdaa la arkaa kataa'i fii cidatin ciwadan can ilwaaw lianna aslahaa wacdun fiiri wacada yacidu wacdan masdarkaasi wacdanta ah waxaa luqa ku banaan in waawgi la gooyo wacdan asagoo e waawgii markii la gooyo cayntii waa la hoos dhiga cidda cid ay noqotay markaasaa ta oo taa-ul ciwad la yiraahdo aakhirka ka timaado aakhirka ka gashay ciddatun ama ciddatana la yiri fiiri marka ataa waa ciwad can ilwaaw taa iyo waaw hadda waxay wadaagsadaan ma laha waa tan soo niri min geyri taqayudi fi cadima bixarfin mucayan ko haddana maxalkii ay waawga ka maqnay tadi lama geynin waawdu waxay ka maqan tahay fi awil kalima tadina waxay la keenay fi aakhir اkalima marka shardi ma aha an yaxula alciwadu maxala almucawadi canhu shardi ma aha marka hadalkaas hadal fiican weeyaan sidaasay noo kala baxeen wاlkhulaasa marka ana alciwad laa yataqayadu bxarfi cilati aw صaxiixin xuruufta oo laysku bedel qaadanaya ciwad markii la yidhaahdo xuruuf cillo iyo xarfu saxiix midna kuma gaar ah mid kasta waa geli kara walaa bimakaanin mucayanin min alkelima lama dhahayo kelimo kasta oo ciwad la siinayo inay fada ahaata ama caynta dhamaan meel kastay ka geli kartaa walibdaalu lqiyaasi ibdaalka qiyaaskaane yataqayadu bimowdici almaxduuf haddii kelima kelima loo bedelayo kan meesha laga qaaday ku kale waa inuu yimaado waliclaalu lqiyaasi yataqayadu biaxrufi alcila wاlqalbuna nowc min alcilaal tanna waa mulakhas oo intii aan soo sheegnay bay hadda uu ku soo aruurinaya marka ibdaalkii aan inta ka gelaynah waxaan niriyay tubdalu اlhamzatu min alwaawi walyaai fi arbaci masail marka tarkiis unbay kaa rabtaa marka laba laba mid unbay tahay oo in waxa meesha ku yaalo aad mid kastaba intaad akhrisid fahamtid haddana kor aad ka suureysatid iyo inaad abyaati ibnu maalik a xifdisid markaa fahamtid abyaadaas aad xifdisid sidii hadhowti amaakinta wax laisugu bedelay kor aad ka xasuusatid asigaa kuu sheegay marka fa abdil waaw min yaain wa waaw waxa dhan asaa ku dhahay marka tubdalu lhamzatu min alwaawi walyaa waxa weyaan waawdiya hamza loo bedelaa ama yadiya hamza loo bedelaa macnaa saas wa tubdalu lhamzatu min alwaawi ay yujcalu makaana alwaawi hamzatan saasaa lagala jeeda ixdaaha an tataطarafa ixdaahumaa afartii fi arbaci masaa'il ixdaaha masaa-isha teeda koobaad an tataطarafa ixdaahumaa midkood inay daraf ka dhacdo waay waawdi iyo yadiya kelimadii ugu dambeeyo waxayna dhaceen bacda alifin zaa'ida alif dheeraad ee kadib naxwu kisaa'in wa samaa'in wa ducaa'in fiiri markan asluhaa waxay ahayd kisaawun wa eh, samaawun wadacaawun yay ahayd liannahu kiswa iyo dacwa iyo iyo sumuwu ay ka yimaadeen wa naxw binaa'in wa dhibaa'in wa finaa'in wa asluhumaa binaayun wa dhibaayun wa finaayun ay ahayd marka maxay noqotay hal kelima iyo hal kelima la ka soo qaado kisaawun maxay noqotay waaw waaw oo bacda alifin zaa'ida kisaa alifteedaas oo siinta ka dambaysa waa ziyaado kelimada haddaad fiirisid kiswa bay ka timid waa kaaf iyo siin iyo waawa asal waa alifta zaa'ida waa waawdaas oo alif zaa'id gadaasheed timiday hamzaa loo bedelaa kisaauna una laleeyahy ayib binaayun ayadana kelimadan banaa bay ka timid alifta oo dambayso waa laamu lkelima laakiin binaa aliftan waa ziyaado oo nuunta ku xigto marka binaayun maxay noqota waa ya bacda alifin zaa'ida timiday marka ya-di waa mutaarifa aakhir bay dhacday waa an tatatarafa ixdaahuma waawdi iyaadi inay daraf dhacaan oo bacda alifin zaa'idan ay yimaadaan ya marka binaayun hamzaa loo bedela binaaun hala yiri bkhilaafi naxwi qaawala wa baayica waa ka duwan tahay iyo wa idaawatin wa hiya almidhara waa weel yar oo biyaha lagu weese qaato lagu qaato iyo wa hidaayatin iyo shaqaawatin way ka duwan tahay ya waa licadami tatarufi aakhirka ma dhicin intoodao dhan fiiri markan hadda haddaad tirahdid qaawala waawdaas waa waaw bacda alifin zaa'ida lianna ficilka qaala buu ka yimid asalkiisi alifti waa zaa'ida waawdi laakiin daraf ma ahanoo laan baa kasii dambayso annagana waxaan soo shardinay an tatatarafa ixdaahuma kuwa kalena waa iyagana waa lamid intaas ugu qiyaas qaado fa inahaa mawduucatu cala ataaniithi waxaa lagu leeyahay idaawa iyo hidaaya iyo shiqaawa ta'da ku jirto ishkaala ka imaan karoo maan dhahno hidaaya ya-da ku jirto waa mutatarif oo taa-u taaniith unbaa ka dambayso taa-u taaniithna waa ziyaado macno ay leedahayna male marka maan dhahno waa mutatarif ila annaha jaaءat bacda alif jawaabteedii ah waxuu leeyahay fa inaha mawduucaة cala taaniith hidaaya ishqaawo idaawo muanatha laga dhigay laa yufaariquhaa laa tufaariquhumaa aw laa tufaariquhaa macnaha waxa weeyaan taa u taaniithaas ma faaruqayso marka bimathaabati asli ay lamid tahay oo markii ya-dii dhacday ta oo waxaa ka dambayso zaa'idaba ha aatee laakiin bimathaabati usuulay lamid tahay saasuu ku leeyahay kalcibaadati wazahaadati iyo wax lamid awa ayib wa naxwu ghaswin wa dhabyina ka baxay bikhilaafi naxwi saas oo kale wa naxwida aan ku bedelno wa bikhilaafi aan ku bedelno sida kalaamka loo fahmo wa bikhilaafi naxwi ghaswin wa dabyin hadda waawda oo ghaswin iyo dabyin ya-da iyo waawda ugu dambeysa mutatarif waa yihiin laakiin shardigii labaad bacda alifin zaa'ida aawe licadami taqadumi alif alifaa la waaye maadaama alif la waaye marka lama bedelayo sidooday ku baaqi noqonayaano waxaa laleeyahay ghaswin aa laleeyahay wa dabyin wa naxwi waawin wa bikhilaafi naxwi waawin wa yaa wa aayin yaa ku baxday waawin iyo wa aayin haddii la yidhaahdo waa waaw iyo oo tataruf oo aakhir dhacay wa alif zaa'idana way ka dambeeyaan laakiin maxaa loo eh, hamze loo bedeli waayo waa un iyo waa eh, un maxaa loo dhihi waayo licadami ziyaadatihima liannahu waawun haddii layihahdo waawdaas kelimada ku jirto waa asal wa aayun haddii layihahdo min alcaaya ka timid ya-da asal waayo annagana waxaan iriyey a ah, macnaha waawda alifteeda alifta waawdeeda an tataطarafa ixdaahumaa bacda alifin zaa'ida alifta waaw ku jirto ziyaada ma aha lannahu kelimadeed saddex xarafay ka kooban tahay marka alifti waa midii saddexaad marka ziyaada ma aha wa tushaarikuhumaa fi dalika alalifu aliftana waa lamid hadda tubdal اhamzatu min alwaawi walyaai baan iri waxay aheeday in lagu daro wاlalif in la yidhahdo min alwaawi wاlyaai wاlalif marka laakiin alifta qaacida ma lahena hal meel unbay ka gelaysaa sidaasa looga reebay wa tushaarikuhumaa waawdi yadi waxaa lamid noqonaya fi dalika alalifu fi naxwi xamraa fa ina aslahaa xamraa bay ahayd ka sakraa biduuni hamza faziidat alifun a la ziyaadiyey qabla alaakhiri xamraa alifteedaan hadda meesha taalo mufrad markeeda alif kale laga hormariyey lilmadyaa looga hormariyey ka alifi kitaabin wa ghulaam loogu daray oo kale markaasaa waxay noqotay laba alif xamraa laba alif laguma dhawaaqi karo fa ubdilat ithaaniyatu labadii alif midoodii labaada hamsatan loo bedelay waxaana loo yeeray liyatamakana mutakalimu ninka ku hadla inuu makansado min annutqi biha si loogu dhawaaqi lahay liannahumaa saakinataani bay ahaayeen haddii xamraa oo alif wadata alif gadaal looga dara laba alif ay noqon laba alif oo si loogu dhawaaqa ma laha markaasaa midda dambe waxaa loo bedelay hamzaa loo bedelay xamraaa ay noqotay marka hal mas'ala waa intaas afartii mas'ala hal mas'ala ka mid aلthaaniyaةu an taqaca cidaahumaa cayna lismi faacili ficlin an taqaca inay dhacdo weeyaan ixdaahumaa labadoodii mid kamid a ama waawdii ya-di mid kamid eh caynan inay caynta ka dhacdo lismi faacili ficlin ficil ismi faacilkiisa ficilka u cilad fiihi caynta laga cileey naxwu qaailin wa waaye fiiriya qaa'ilin wa waxay ka yimideen ficil qaale iyo baaca ah ficilka qaale iyo baaca cayntiisa waa la cileey lianna asalkiisii qawala buu ahaa wa bayaca bay ahayd markaasaa la yihi taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faquribat alwaawu walyaau alifan fasaara qaala wa baaca marka ficilkaas oo cayntiisa la cileey oo macnaha waawdi yaadi alif loo bedelay isimkiisa faacil waawda iyada geli doonta hamzaa loo bedelaya intaa weeyaan naxu qaa'ilin wa baayicin asluhumaa qaawilun wa baayicun you ahay ayib marka fiiri qaawilun waawdi markaa hamze u bedel qaa'il wa baayicun ya-di waxaad u bedeshaa maxaan ku iraahdaa hamze baaic dheh bikhilaafi naxwi cayina fahwa caayin wacawira fahwa caawir waa ka duwan tahay cayina waa ilaysta fahwa caayin wacawira waa ila aada fahwa caawir way ka duwan tahay lianna alcayna lamaa saxat fi lficli khawfa aliltibaas ficilkii maadaama aan la cilayno saxiix noqotay iyadoo la cabsanaya khawfa aliltibaas inay ku darsanto bicaanin wa caarin yay saxad ay ansaxday fi smi alfaacili tabacan lilficli waxaa lagu leeyahay cayna hadda ficilkaas lama dhihin taxaraka xarfu lcilati wanfatax maa qablahu cayna shuruuddii waxaa laga helay oo in la qalbilahay oo cayina incaan incaan la yidhaahay ahayd cawirana taxaraka alwaaw wanfataxa maa qablahu fasaara caar inuu ahaaday ahayd marka waxaa laleeyahay haddii ya-daas iyo waawda ficilka thulaathi ku jirto alif loo bedeli lahay macnihiyaa isbedeli lahay khawf aliltibaas waay oo cayina haddii la cileeyo caanin ay noqoto way ka duwan tahay cayina waa ilaystay iyo caanin oo qasad ah waa kala duwanyantahay cawira waa ila aaday iyo caarin haddii lila ceebow lahaaday way kala duwan tahay marka labadiiya isku darsamayo markaasaa lihi ficilka yaan la cilaynin xataa yufiida macnaahu ayib marka maadaama ficilkii aan la cilaynin oo cayina aan caan la dhihin isimkii faacilna ficilkiisou raaco lama cilayninoo waxaa la yidhi caayinun alaleeyahay marka ya-daas loo bedeli maayo hamze loo bedeli maayo sidii qaa'il oo kale la yidhi caayin caa-in lama dhahayo liannahu ficilkii ficilkiiu raacsan yahay sida ee maxaan ku iraahdaa caawir lama dhahayo caair lama dhahayo sidii qaa'il loo yiri liannahu ficilkiisa cawira la raacsina intaasaa loo jeeda masaladii labaad waa kasoo baxan athalithatu an taqaca ixdaahumaa waawdi iyo inay dhacaan weeyaan bacda alifi mafaacil wa shibihi mafaacil iyo wixii lamid ah aliftiisa gadaasheed mafaa aliftaas gadaasheed hadday ya ay timaado ama waaw ay timaado hamzaa loo badala waqad kaanat ayna ahayd maxaan ku iraahdaa ya-daas ama waawda madatan zaa'idatan fi lwaaxidi naxu cajuuz iyo wa saxiifa wa hadda fiiri cajuuz iyo saxiifa waxa weeyaan waawda iyo ya-da ku jirto mufraday horta ku jiraan waqad kaanat madada madatan zaa'ida haddana waa dheeraad oo cajuuz hadaad fiirisid ficilka oo asalkii cajazow ka yimid waawda dheeraad waay saxiifana idana saxafa buu ka yimid ya-da dheeraad waay marka waaw iya mufradka ziyaada ku ahay haddii la jamciyo ou jamcooda ku yimaada mafaacila oo aliftaas gadaasheeda marka labadaas imaanayo waxaa loo badalay waawd iyaadi hamsaa loo badelaa fa yuqaalu cajaa'iz wa saxaa'if waxay asalkeeda ahayd cajaawis wa saxaayif ay ahayd liannahu jamaca wuxuu wataa aliftaas dheeraadka ah oo alif mafaacila ah la yidhaahda aliftii wataa inta kale waa kelimadii marka cajaawis waawgeedii liannahaa waqacat bacda alif mafaacila anaga maxaan idhi an taqac cidaahumaa bacda alif mafaacilan iri saxiifana saxaayif ay ahayd yadi waxay dhacda bacda alif mafaacil marka labadoodii waxaa loo bedelay hamzaa loo bedelay xajaaiz wa saxaaifa liri bikhilaafi qaswara wa qasaawir way ka duwan tahay ko limaada liana alwaawa laysa bimaddatin fiiri qaswara waawda ku jirto xarfulmad ma aha cajuuz waawgeedana waa xarfulmad leesh lianna alwaaw haddii ay waawga dama ka horeyso asagana uu reeban yahay xarfulmad la yidhahda laakiin qaswara oo libaax ah waawda waxaa ka horeeyo dama ma aha siin reeban waayo marka waawdii markaa jamci laguma bedelinoo sideeda lagu keena qasaawir qasaayir lama dhihin لأن الwaaw laysa bmada w maciisha wa macaaishana way ka duwan tahay oo maciisha iyo saxiifa hadda waa isla mid wa maca dalika macaayish ya-di waa la baaq yeelay saxaa'ifna hamzaa loo bedelay farqiga u dhaxeeya liana almadata fi lmufradi asliya maciisha ya ku jirto waa aslulkelima ay ka mid tahay baynamaa saxiifa saxafay ka timi yaada dheeraad waa laakiin maciisha caashay ka timiday aliftaas ya-ay kasoob asalkeeda cayashay ahayd ya asal waay marka maciisha ya ku jirta asliyo waay jamaceeda sideeda lagu baaqiyela hamse loo bedeli maayo baynamaa midka mufradka ku jirta hamsaa loo bedela hadday zaa'id ku ahayd sida saxaa'if oo kale ayib washada musiibatun masaa'ib wmanaaraة wmanaayir maca asaalat اmadati fi اlmufrad waxay ahayd musiiba hadda fiiri musiiba waxa weeyaan saadka iyo ya-da iyo bacda waa kelimada asalkeedii wa ayb marka ya-da musiiba ku jirto waxa weeyaan caynu اlkalima yay ahayd waxaa waa marka hadday asal tahay sidii maciishoo kale in loola dhaqmay ahdo la yidhaahdo musiiba wa masaayib in la yidhaahday ahayd manaarana sidaas oo kale weeyaanoo ayadana alifta oo manaaya manaara ku jirto asal weeyaan marka waxay ahayd mufradkeedii in la baaqi yeelo jamceeda oo manaayir la yidhaahday ahayd maca asaalati almadati fi lmufradi wاlqiyaasu waxay ahayd masaawib in la yidhaahdo wa manaawir in la yidhaahdo wa sahalahu waxaa in la bedela keenay shibhu اlasli bizaa'idi midkan mufradka asalka ku jiro yaa zaa'idka shabaha buu leeyahy ayib waa mid masaladii labaad waa taas wa yushaariku lwaaw walyaa fi hadihi اlmasأala alalifu alifta ayadana waa lamid oo hadday timaado bacda maddati mafaacila hadday timaado ayadana alifti hamsaa loo bedelaa naxwu qilaadatin iyo wa qalaa'id wa qilaada hadda qaladay ka timid alifta oo qilaada ku jirto waa zaa'id oo cajuuza waawgeedii oo kale yuu la mid yahay mufradki jamaci waxaa la yidhi markaan qalaa'id baa la yidhi waxay ahayd in la yidhaahdo eh, laba alifaa kulmi lahay qilaada markii la jamciyo aliftan horoo hadda laamta ka dambeyso alif mafaacil waay aliftii qilaada haddii la keena laba alifaa kulmay laba alif oo reeban si loogu dhawaaqo ma laha markaasaa midii labaada hamso loo bedelay wa risaala wa rasaa'il weeyaan fiiri risaala rasala ay asalkeedii ka timid alifta risaala mufradka waa ku ziyaado markii la jamciyey alifta hore oo hadeertan rasaa'il ku jirto waa alif mafaacil waay wasankaa wato aliftii risaala ku jirtayna hamsaa loo bedelo rasaa'il baa la mas'aladii ugu dambeysay waxaa weeyaan alraabicatu an taqaca ixdaahumaa midkood inay dhacdo waa waawdi iyadi thani thaani xarfayni laba xaraf midkoodii labaad liinayni ee jilacsan baynahumaa alifu mafaacil ay u dhaxayso sawaaun waxaa eeg ama sawaaan kaana layinaani labada jilacsan yaa-ayni ha noqdaano ka nayaa'if oo kale oo jamcu nayifin ah wa huwa alcadadu zaa'id can alcaqdi ow waaweyni ha noqdaana ka awaa'il jamcu awal ah ow mukhtalifayni ha noqdaana ka sayaa'id oo jamcu sayidin ah id asluu saywid wayaan ilaa aakhirih ayb marka wuxuu ku leeyahay araabicatu an taqaca ixdaahuma waawdi iyo yadi yaa waxay dhaceen thaani xarfayni layinayni laba xaraf oo liinayni jilacsan baynahumaa alifu mafaacila u dhaxeeyo marka labadaas ama laba ya ha noqdaano laba waaw ha noqdaano ama ha iskhilaafsanaa waa u ya ha ahaadaano mithaalkii sawaaun kaana allayinaani yaa ayni ka nayaaif jamcu nayif hadda fiiri nayif maxay yihiin mufradkii nayif oo macnaha dheeraad a waay haddii la yidhaahdo waa kan hadda ku fasiro alcadad zaayid macnaha waxaa laleeyahay waxaa weeyaan cashara wa nayif yani bidca cashara oo kale lamid yahay nayif a nin lagu magacaabay markaasaa haddana lasii jamciyey marka muxuu noqday nayif hadda muxuu nahay thaani xarfayni liinayni waxa weeyaan nayif haddaa tiraa waa laba ya asalkooda waxay nayiif ay ahayd waa laba ya oo isku reeban dayib asalkii saasay ahayd markii la jamciya waxaa kala dhex galay aliftii mafaacil ay wadatay nayif markaan labadii iyo alif kale dhexgeli nayaayif ay noqotay nayaayif markay noqotay hamzada yada dambayso u celi hamzo nayaa'if waa ka an taqaa xidaahumaa thaani xarfayni liinayni asalkeeda laba xaraf oo liinayna baynahumaa alifu mafaacil sawaaءun kaana layinaani yaa-ayni ka nayaa'if waa nayaayifay ahayd jamcu nayif markii la jamciyey labadiiya inta lakala furayo alif mafaacil la dhexgeliyey nayaayifay noqota midii labaad hamse loo bedelay saas wa oo waaweyni ha noqdo ka awaa'il oo kale jamcu awal awal marka waxaad ku keentaa mafaacilku jamci labadii waaw intaad kala furtid aliftii mafaacil dhexdhig dhig maxay noqotay waxay noqotay awaawil waawdii dambe yaa hamse u bedel awaa'il saas wa أو mukhtalifayni laba iskhilaafsan ha noqdaano ka sayaayid waay jamcu sayidin fiiri sayidin id asluhu saywid waay saywid waxay noqdeen waa waaw iyo ya kulmeen oo mukhtalifayn waay laba ya ma aha laba waawna maah laakiin ya iyo waaw waay ayadoo saywid ah markaan alifu mafaacil dhex sayaawid ay noqotay waawdii dambo hamse u bedel sayaaid saasay noqotay intaasuu hadda u jeeda wa amaa qowluhu shaacirka qowlkiisa xanaa cidaamii wa araahu thaakiri wa kaxala alcaynayni bilcawaawiri ou yidhi fa asluhu bilcawaawiir ay ahayd buu yidhi xanaa cidaamii macnaha waxa weeyaan lafahaygi waxaa iilay qofka markuu duqoobo waxaw isku soo isku soo jaba wa araahu thaaqiri yacni afkayga oo ilkii ka marnaaday thaaqir ilkiyaa dhacay dayib wa ka xalal caynayni waxaa labadii indhood macnaha i tiray waaye bilcawaawiri yacni daafiyaalki marka hadda waxay u muuqataa cawaawir waxay u muuqataa qaacidadii aan soo sheegnay wax ka hor imaanaya liannahu waxa weeyaan wa cawaawir waa mafaacil waay waa laba waaw oo maddatu mafaacil ay u dhexayso waawda labaad in hamse loo gidiyo yay ahayd ou yidhaahdo cawaa'ir inuu yidhaahday ahayd marka kaasuu ka jawaaba markaasuu ri bilcawaawir hadda mafaacil ba ha ahaatee fa asluu waxay ahayd bilcawaawiir ahd mafaaciilay ahayd mafaacil ma ahayn waxa waawda iyo ya-dan hamse loogu bedelayana waxa weeyaan waa markay e, maxaan ku iraahdaa ay mafaacil ku jiraan ee mafaaciil markay ku jiraan ma ah liannahu cawaawirti jamcu cuwaar weeyaan wahwa aramadu walkhafaash ramad waa daafka waxaan idhahdo khafashne waxaa weyaan waa waa dayr macnaha labadiiba waa lagu iطlaaqa fa huwa mafaaciil weeyaan ka tawaawiis laa mafaacil ma aha marka waawda cawaawir inay baaqato oon hamse loo bedelin ghariib ma aha shaacirkii baa shicirka daraaddeed soo gaabi maahina cawaawir cawaawiiray ahayd marka hamse marka waawdi iyaadana hamze loo badela bacda alifa mafaacila shardi mafaaciil ma aha intaasunba ujeeda falidaalika saxixa wa cagsuhuna waxaa kamid eh, qowlu laakhari fiihaa fiihaa cayaa'iilu usuudin wa numrin macnaha fiihaa kaabadii waxaa ku jiro cayaa'iilu usuudin libaaxyaal caruurtiisa iyo wa numur shabeelayaal namir waa mufradki numurna jamci waa asad iyo usuudna waa jamci mufrada e kalihin marka wuxuu ku leeyahay cayaayiil waxay ahayd maadaama aysan mafaacil ahayn in mafaaciil ay tahay in ya baaqi noqoto cayaayiil la yidhaah sida cawaawir waawgeed u baaqi noqoto laakiin shaacirkii baa badalo fa ubdilat ilhamzatu min yaai mafaacil lianna aslahu mafaacil buu ahay cayaayiil lianna cayaayiil jamcu cayilin waa bikasri lyaai waaxidu lciyaal oo marka cayil cayaayiil in la yidhaahday ahayd walyaau zaa'idatun lilishbaaci ya-du waa ku siyaadsan tahay marka wuxuu ku leeyahay tii hore waxay ahayd cawaawir mafaacil aydoo laga dhigay asalkeedana mafaaciil ahayd tanna cayaayiil ou yidhi asalkeeda cayaayil ay ahayd marka midan dambo cayaayiil cayaa'iil markii la yidhi hamsadan inuu ya-da labada ya in hamse loo bedelo mideeda labaad saxay ku tahay oo la dhihi maayo mafaaciilay ku timid maxaa loo bedelay ma dhahay lianna mafaaciiltan asalkeeda mafaacilay ka timiday ishbaacun bay ku timiday tii hore cagsigeeda waa mithluhaa fii qowlihi tanfi yadaaha alxasaa fii kuli haajiratin nafya daraahimi tanqaadu sayaariifi ou yiri falidaalika ucila buu iri tanfi yadaaha hashi labadeeda lugeed ay ku kala tuurta alxasaa fii kuli haajiratin wakhti kastoo duhur ah nafya daraahimi daraahimta si loo kala tuuro tanqaadu sayaariifi kuwii wax sarafay ay tirinayaan naqdi macnaha naqadaniya alfuluus haddii lagu yirahdo waa ii tiri wa marka fiiri waxa weeyaan sayaariif riiftaas waa ya oo ishbaac ka dhalatay laakiin asalkeeda tanqaadu sayaarifi yay ahayd sayaarifi ay ahayd falidaalika ucila buuri inay sayaarif ka timid yaa ya-di loo cileey macnaha beytkan waxa weeyaan fiiri sayaarif asalkeeda waxa weeyaan saarif ninka wax sarafaya markii la jamciyey waxa weeyaan waxaa lagu jamciyey calaa wasni mafaacil markee lagu jamciya ayadoo saarif alif wadatay iyo alifkii waxaa isku yimiday iyo aliftii waxaa isku yimiday oo mafaacil ay wadatay laba alif mida hore ya loo bedela sayaarif falidaalika ucila buu iri wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin